wuxuu baabu yahay dacwa dami dhiigga sheegashadiisa waalqasaamati iyo dhaarihii dacwa dami waxa waaye in dhiig laysku sheegto oo dad ay dad kale ku sheegtaan inay cid ka dileen oo eh, dhiig ka galeen qasaamaduna waxa weeye waa dhaaro ay dhaaranayaan ruuxii la dilay dadkii qaraabadiisa ahaa baa dhaaranaya haddii ay dhiigga sheegtaan oo masalan dad wax ka dhexeeyeen ayay ku sheegteen inay ruux ka dileen qoladii wax sheeganaysay ayaa marka waxaa lagu leeyahay konton nin oo idinka idin ka mid a ah. ha dhaarteen ninkaas ay idinka dileen ama ruuxa idinka dileen hadday iyagu dhaaran waayaan qoladii wax lagu sheeganaysay konton nin oo ka mid ah ayaa dhaaranaya inaysan ninkaa dili aynan dilin dilidiisana ayna ogeyn taasaa qasaabada la yidhahda marka qasamadu waa taaso waa ruux dilkiisa la isku tuhmay la sheeganay dariiqada marka sharaacada ay marisa waxa waa dhaaro fara badanoo ilaa konton ruux ay marayaan ama dhankii dhiigga sheeganaya baa maraya markaasay dhiiggii mudanayaan oo qaadanayaan xaqi yeelanayaan hadday iyagu ka istaagaanna dhankii wax lagu sheeganayay konton ninoo ka mid a ah dhaarihii shanto ha maraya sidaasaa marka dhiiggii aan loogu yeelanaynoo uga dhacaya qasaama la yidhaahdaa marka qasaama la yidhahda baabu dacwa dami dhiigga sheegashadiisu baabu yahay walqasaamati iyo dhaarihii dadka wax sheeganaya ama kuwa wax lagu sheeganaya ay dhaaranayeen qasaamadu ismun lilaymaan in la yidhaahdo waa macno dhaaraha laftooda qasaamadu magac u tahay macno kalena waa lagu sheegaa can sahl bn abi xakmata radia allahu canhu can rijaalin rag wuxuu ka warinayaa oo min kubaraa'i qowmihi qowmkiisa raggooda waaweyn ka mid a ah. tolkii iyo dadku ka dhashay rag waaweyn oo ka mid a ah, rag ka mid a ah, rag waaweyn oo reerka ka tirsan qaarkood ayuu wuxuu ka warinayaa anna cabdallaahi bna sahlin wa muxayisata bna mascuudin labadaasi kharaajaa way baxeen ilaa khaybara khaybar bay u baxeen min jahdin dhib dartii bayna la baxeen oo asaabahum asiibay ogaa mashaqa ku dhacday way baahdeen khaybar bay marka waxay u aadeen inay ka soo adeegtaan oy raashin wax ka soo gataan labada nin waa laba nin oo ilmaadeer ah cabdullaahi ibnu sahl ibnu zayd iyo muxayisata bnu mascuud ibni zayd laba nin oo marka ilmaadeera wey way israaceen khaybar bay aadeen khaybar dhib haystay ayay uga maarmi waayeenoo u aadeen khaybarna markaa yahuud baa degan nebigana sal alay wasalam waxay kula jiraan sulxi iyo heshiis sulxi bay kula jiraan markaa nebiga sal lay slam ayb fa ataa markaa wuu yimid maya fa utiya waxaa loo yimid marka khaybar tageen oo khaybar ay joogaan bay markaa dantu kala kaxaysayoo magaalada dhexeeday ku kala tageenoo midna xagguu aaday midna xagguu aaday ayib fa utiya waa loo yimid muxayisatu baa loo yimid fa ukhbira waxaa loo sheegay ana cabdallaahi bna sahlin cabdullaahi bnu sahl ninkii la dhihi jiray ana cabdallaahi bna sahlin qad qutila in la dilay oo waturixa weliba lagu riday fii caynin il dhexdeeda lagu riday yani caynku waa xafiir meesha qodanee biyuhu maraan meel tog ahaan oo ahaanoo bay ku tuureen intay dileen inta la dilay ayib ninkii muxayisahayn adeerkii la socday baa warkii la soo gaarsiiyey marka isagoo isagoona magaalada dhinac kaga jira baa loo yimid oo waxaa li war ninkii sahal ahaa cabdullaahi ibnu sahal ahaa waana la dilay meydkiisiina meel baa lagu tuuray il ama meel god ah baa lagu tiri lagu tuuray fa ataa markaasuu yimid muxayiso weeye yahuude yahuud buu u yimid فاتى يهودا يهود بو يمد او معناه وحويان ولوك ميشه دغنا فقال مركز وحوري انتم ايدينكم والله الهي بان كدارتي ايا قتلتموه دلي من كان ايدينكا دلي ما حيل عيد كلمه ما دغنا ايدينكا دلي غانتي نقولت قالوا مركز وحوري والله الهي بان كدارنا ما قتلناهما نندلين طيب waxba ka wogin bay dhandhigiisa mana aanaan dilin fa aqbala markaasuu soo qaabila huwa isaga marka uu iska soo noqday khaybar wuu ka soo tegay madiina yimid nabigu u yimid sallallahu alayhi wasallam markuu madiina yimid oo nabigu u yimid sallallahu alayhi wasalam ayay marka isaga iyo waxaa isa soo raacaya rag kale fa aqbala wuu soo qaabilay huwa isagii muxayiso ahaa wa akhuuhu walaalkii xuwayisa ama xuwaysa ama xuwayisa isagii walaalkii xuwayisa ayaa isa soo raacay wa abdurrahman ibnu sahlin iyo cabdiraxmaan ibnu sahl saddex ninkii ninka la socday walaalkii kaa walaalkii oo la yidhaahdo xuwayisa muxayisa iyo xuwayisa waa ibnu mascuud baa dhalayo waa ilmo ibnu mascuud waa ayib waxaa kaloo la socda saddexdooda cabdiraxmaan ibnu sahal oo ninkii la dilay walaalkii ah marka waa saddex ninoo isu ilmaadeer ah oo wada socda midna ninkii dhintay bay walaalo yihiin labada kalena waa labo walaalo ah kanna ilmaadeer bay yihiin ayib saddexdaa is soo raacay nabiga loo yimi sallallahu alayhi wasallam fadhahaba markaasuu u qastay ama uu damcay muxayisatu muxayisaa damcay liyatakallama inuu hadlo inuu hadalkii bilaabo oo nebiga arrintii u sharxaan ayuu marka damcay ama uu qastay wa markaasa مركز أوحي رسول baa أوحي صلى sal عليه وسلم كبر كبر weyne weyne آه يريد أوحي ملتشي ذا السن دأذو ملتشي ذا yani weyne weyne wuxuu ka wadaa ninka ka weyn hadalka u daaha hadle hadalka ninka ka weyn ku hormari macnaheedu wad garanaysaayo law saddexda nin cabdiraxmaan baa ugu yar oo ninka dhintay walaalkii ah ninka la dilay walaalkii ah xagga da'da waxaa ku xiga muxayisa waxaa ugu weyn ragga meesha socda xuwayisa u weyn marka walaalkii oo ka weyn baa meesha socda hadalkii inuu bilaabo dabcan wuxuu yidhi ninka kaa weyn hadalka u daa kabir kabir weyne wey macnaha sidaas weyaan riwaayo kale waxay leedahay ninkii damcay inuu hadlo cabdiraxmaan ibnu sahl buu ahaa oo ninka la dilay walaalkii isagaana ragga ugu daayar saddexdooduba isaguna nabigu ku yidhi sal lla ly kabir kabir weyne weyneyo ninka kaa weyne meesha socda in adeerkaahay hadalka u daa isagoo ha kaa hormaro taana riwaayo kale waxaa laga faaidaysan kabir kabirtaasi haddii la wada socdo hadalka in e, lagu hormariyo ruuxa da'de weyn laana da'du mar walba sharciyada ictibaar bay leedahay da'du ictibaar bay leedahay maxaa waayay sharciyadu yaani qiimaysiisa ruuxa ka weyn saasibaana yuriidu hulajida as-sinna da'da fatakallama marka waxa hadlay xuwaysatu ba hadlay saddexdan ninkii u weynaaba hadalkii bilaabay ثم كدبنا تكلم وحا هلي محيصة تبا هلي او جوب جوغها ونينك الذي لا سعودي faqaala rasuulullahi sal alay sl rsulku wuxuu yidhi waxay markaas ku dacwoonayaan ninkii cabdullaahi ahaa waxaa dilay yahuud ree khaybar baa dilay yahuud baana dishay rasuul ilah dhiiggii waa laga fadhinaa faqaala rasuulullahi sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi imaa an yaduu inay ka magbixiyaan saaxibakum saaxiibkii inay magtiisa dhiibaan wa imaa an ya'danuu ama inay iclaansadaan bixarbin dagaal inay ku talagalaan oo iclaansadaan labada mid waay yani waxa weeyaan inay maktii bixiyaan maadaama ninka ay dileen hadday bixin waayaan macnaha waxay ka dhigan tahay ballantii iyo cahdigii naga dhexeeyey heshiiskii waa jabay dagaal bayna ku talagalayaan markaa saas maana ayib jumladaasi imaa an yaduu saaxibakum ayaa waxaa deliishaday culimmada qaar ka mid oo odhanaya qasaamada iyo dhiigga laysku tuhunsan yahay haddii dhaaruhu dhacaan mag unbaa ka waajibta mooyaane qisaasi kama waajibto maxaa yeele nebigu wuxuuhi bay leeyihiin imaa an yaduu saaxibakum inay ka mag bixiyaan lama sheegin qisaas marka waana utegi doona masaladaas waa masale laisku khilaafsan yahay wa imaa an ya'danuu bixarbin ama inay dagaal iclaamiyaanoo ay dagaal ogaadaanoo ku talagalaan ayb waxaa qaba iyadana oo laga faa'iideysanaya imma ya'danu bi harbin taas ayadana culimmada qaar waxay u dalishadeen haddii dadka gaalada ah ee cahdiga ku jira ballanta lagula jiro ay muxuu ahaayey muslimiintii ay qaar ka mida a laayaan ballanta ay kula jireen inay ballantoodii jabayso inay ballantoodii jabayso وبالتالي مسألة أي نقول سمرك إعلان حرب أي دقال مركا كنت لقليا طيب بلان شبين بمركا على لغة سوقات يا بلي fakataba markaasuu nebigu qoray sal ly waslam mabdaiya waa saas mabdaiya laakiin goormay noqonaysaa markii dhiiggu sugnaado markii dhiiggu sugnaado laba mid ama magtiibay bixin ama dagaal bay ku talagalayaan laakiin dhiiggii waa in la sugo horta yaa ka horaysa dhiiggii siduu u sugi lahaabuu marka nabigu gudagalay sal ly waslam kataba nabigu waa qoray ilayhim ayaguu u qoray fii daalika arrinkaa dhexdiisa arrinkaasuu qoraal uga sameeyey waraaq uga diray waraaq ku saabsan fakatabuu markaasay soo qoreen innaa anagu wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay maa qatalnaahu maanaa dilin bay soo qoreen ninkaan la sheegayo maanaan dilin faqaala markaasaa wuxuu yihi nabigu sal ly sl lixuwayisata wa muxayisata wa cabdiraxmaan ibni sahlin saddexdoodaa wuxuu ku yidhi ataxlifuuna ma dhaaranaysaan oo tastaxiquuna ma mudanaysaan dama saaxibikum saaxiibkiin dhiiggiisii markaa yahuud ma ku yeelanaysaan oo ma mudanaysaan diyaa ah, mawtiin inaad daarataan wadee haddaad daarataan markaa yahuud waad ku yeelanaysaan dhiigkii ayib riwaayo kale waxay ahayd fi saxiix muslim yuqsimu khamsuuna minkum calaa rajulin minhum fa yudfacu birummatihi ah, konton idinka idinka mid a ah ayaa dhaaran inay iyagu dhiiggii qabaan baad ku dhaaranaysaan konton idinka idinka mid a dhaaran markaa kadibna ninkaad ku dhaarateen inuu dhiigga idinka qaba gacanta idinka gelinay saas macna atahlifuuna ma dhaaranaysaan oo tastahiquna ma mudanaysaan markaa dama saahibikum saaxiibkiin dhiiggiisa ma mudanaysa saadiyar muutina dhaarataan qaaluu xirin la ma ma dhaaranayno xil waxan kada tawaun ninkii dhexdoodana waa laga helay nimankuna niman heshiis una lahayd laakiin colaadii dad ka dhexaysay ahaayeen annagu inay iyagu badiyeen baan u badinaynaa inay dileen baan u badinayna laakiin wax aan hubnoon ku dhaaran karna ma kuma dhiiran karna de qaala nabigu wuxuu sal alay wasallam fayaxlifu waxaa dhaaran marka lakum idinka yahuudu yahuud baa idiin dhaaran marka hadday idinka dhaartii ku dhiiran weydeen yahuud baa la dhaarsiini inayna dhiiggaa qabin inayna dilin wax dilin ah ayna ogeyn qaaluu markaasaa waxay yidhaahdeen laysuu maynan ahaanin muslimiina muslimiin maaha waxay dhaaranayaan waaba yahuudi bimacnaa waxa weeyaan muslimiinba ma aho niman ila ruuxa muslimkaabaa sidiisaba alla ka cabsi iyo dhaarta khatarteedii ay xidhaan laakiin yahuuda xarinka xidh maba jirin rasuulilaahi ah, way iska marhayaan dhaar bay ku dhufanayaan marka nimankaasaan dhaartooda qaadan karnaa saasay dheheen macnaa xoogaa gushiyeen laysumayn ahaanin muslimiina muslimiin ma aho dee markaa dhaartu ay celiso ama dhaarta ay ka run sheegaan fawadaahu waa ka magbixiyey rasuulullaahi baa ka magbixiyey sal alay slam min cindihi agtiisa a markaasuu nabigu maktiisi makti ninkaa isagaa agtiisa ka dhiibay riwaayo kale waxay leedahay min ibili sadaqati xoolihii sadaqada geel sadaqa ah oo markaa joogay yuu nabigu ninkaa magtiisa ka dhiibay fabacata markaasuu nabigu diray ilayhim ayaga wuxuu usoo soo diray mi'ata naaqatin boqol neef oo geel ah boqol halaad ayuu nabigu u soo diray sallallahu alayhi wasallam oo gacanta ka soo galiyay nimankii qaraabada nimankii saddexdaha ah sahlu wuxuu yiri falaqad rakadatnii waxaa i iharatiday minhaa boqolka xaalay ka mid tahay naaqatun hal oo xamraau cas ah, hal guduudan oo geeli kamida bahal haratay ugu dhufatay yani sida ay qisada uu u hubo bay intani ku saabsan tahay macna muttafaq alayhi bukhari muslim soo saaray ayib xadiidkani marka wuxuu jidaynayaa xukunka la yidhahdo qasaamada qasaamaduna waa sa aan sheegnayo waxay ku saabsan tahay dhiig laysku tuhunsan yahay shaksi gooniyo markaa loo haystana uusan jirin laakiin dad baa lagu tuhunsan yahay ayib taasay ku saabsan tahay wuxuu faa'iideynaya marka qasaamada mashruuciyadeeda iyo inay mashruuc tahay ee jumhuur ahli cilmi baa qaba badankood sidaas qabaan qaar baa ka doodsan laakiin waxay leeyihiin xadiidku calaa khilaafi alqiyaas waay laakiin ra'yigoodu waa ra'yi laga xoog badan yahay leanno muxuu ahaayey shubha jirta calaamaa jirta waxay isku waafaqsan culimmada badankood in aysan qasaamadu ama dhaarahani ama sheegashada dhiiggu uusan soconaynin allahumma inay jirto wax shubha ah dadka wax lagu sheeganayo ee dhiigga lagu sheeganayo waa inay shubha calaamo un jirto lows bay dhahaan fuqaadu lows lows waa un qariine inay jirto wuxuun la dhihi karo dadkani waxan waa ka suroobi karaa maalan ruuxiioo la dilay baa dhexdood guryahooda dhexdooda laga helay culimada qaarkood waxay leeyihiin muxuu ahaayay sida Abu xaniifa iyo asxaabtiisoo kale soo qasaamadu waa in meydkii la helo meydkana waa inuu nabar ku yaallo oo in la dilay marka ay noqonayso dad koobanna dad koobanna meesha waa inay degan yihiin dad kooban waa inay ku sheegtaan مثلا yacni inay yidhaahdaan qabiil hebel oo kale koox hebel oo kale laakiin magaalo dhan hadday yidhahdeen nairobi wax deganoo dhan baanu u haysanaa nairobi yaa laga soo qaban waay marka dad maxsuuriinoo kooban waa inay yihiin bule maydkiina waa isagoo meyda in la helo calaamadina waa in laga helo kutusaysa in la dilay saas macna alimaamu maalik iyo leyth iyo shaaficiyagu waxay ku tageen qasaamadu ma sugnaanayso ilaa dadka ruuxa la dilay iyo dadka loo haysta inay dileen cadaawad hore inay ka dhexaysay mooye waa inay cadaawadi jirtay bay leeyihi haddayna cadaawadi jirinoo mujarad iska sheegasho ay tahay ruux gooniyana aynan ku sheeganaynin dad un badan ay ku sheeganayaan waxba laga soo qaadi maayo bay leeyihi waa inay jirto sidii nebiga sal alla ly waslam iyo yahuud oo kaleeta khaybar deganay ilan qisadu khaybar markay dhacayso yahuud iyo nebiga sulxi heshiis baa ka dhexay laakiin cadaawad cadaawad baa ka dhexayso dad israbo maaha ah yahuudina xoog bay ku galeen waa baqeen waa baqeen sulxiga yani waxay ku galeen cabsi bay ku galeen waa laga adkaaday laakiin cadaawadda u helaan nabigiiyo saxaabadiisa marka sidaasoo kale cadaawaddaasi waa inay jirto sabab keeni karta inay ruuxan dileen oo shubaha noocaasa waa inay jirto leeyihin macnaha adiga waxay fuqaadu yidhahdaan badankood waa inuu lowth jiro lowthku waa qariino xun calaama ah oo ku tusi karaysa dadkan waxay sheeganayaan inay suurtoobi karto haddii calaamada ayna jirin iska uun iska kordhac unay iska iska sheego uun haday tahay markaas waxay leeyihiin qasaamo ma iimaanayso waxba laga soo qaad maayo beel tayib al thawri iyo abu hanifa iyo awzaa'i waxay ku tageen sidoo kale in ay konton iyaga ka midi dhaaranayaan konton yaa dhaaranaya xadiisku wuxuu inoo sheegay dhaarta waxaa lagu hormarinayaa konton ka mida dadka dhiigga sheeganaya asal ahaan waxaa la aqoon jiray waxyaalaha laysku sheegto dhaarta waxaa iskale ruuxa wax lagu sheeganayo asalku waa saas muxuu ahay albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar asalku waa saas caddaynta iyo markhaatiga waxaa laga rabaa ruuxa wax sheeganaya ruuxa wax lagu sheeganayana waxaa lagu leeyahay dhaar qaacidada asalka waa taas qasaamadu waa cagsiyo qasaamadu way ka gedisantahay qasaamadu waxa weeyaan dhaarta waxaa lagu yeelanayaa kuwa wax sheeganaya haddii kuwaasi dhaaran waayaan baa dhaarta waxaa lagu wareejinayaa kuwii wax lagu sheeganaya waana sababta keentay inay fuqahada qaarkood yidhaahdaan xadiidka qasamadu asal ahaanba qiyaaskii qaacidadii asalkaabuu khilaafsan yahay oy diidaan markaa laakiin sawaabku waxa way sida culimmadu taqriirinayaan xadiidku isagaaba mar hadduu sugnaado qaacido mustaqil lidaatiha waay waa qiyaas mustaqil lidaati qiyaas buu caarida asal buu caarida lama yidhaha isagaa asal mustaqil ah saas way macanaha marka ayagaa dhaarta la dhahaya kuwee dhaaranaya waxaa dhaaranaya dadka dhiigga sheeganaya konton iyaga ka mid a ah ayaa dhaaranaya oo dadka qaraabada iyo adeerada iyo ilmaadeerada iyo dadka xigtada konton ka mid a kontonkaasi hadday dhaartaan xaqii way yeelanayaan marka hadday dhaartii ku dhiiran waayaanna dhaartii markaa waxaa lagu wareejinayaa dadkii wax lagu sheeganaya konton idinka idinka mid a dhaartaa la dhahay oo say ku dhaaranayaan waxay dhahayaan maanaan dilin wax dilayna ma ogin bay ku dhaaranayaan nin walba saasuu leey wallaahi inaanan dilin cid dilayna aana ka warhaynin saasay macna anuu ma dilin cid dilayna ma ogi saasay ku dhaarnay konton reerka kamida markay saa ku dhaartaan khalaas dhiiggii marka saasuu ku baabaaya dhiiggii saasuu ku baabaaya ayib tan aan nabigu sal alay wasalam markii ay iyagiina ka gaabsadeen yahuudna ay dhaheen dhaartooda ma aaminayno nebigu magta uu bixiyey uu ka bixiyey xoolihii sakada ama sadaqada ahaa taa iyadii wax weeyaan yani waxay kutusaysaa un asal ahaan dhiigga ruuxa muslimkaa ah haddii meel kale laga bixin waayo cala aqali taqdiir inay sanduuqa dowladda iyo baytulmaalka iyo in dhiiggiisa laga bixiyo marar badan banu nabigu samayn jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas macana ayib laakiin asal ahaan dadkaas baa lagu leeyahay asalku sidaas weeyaan waxaa aada la isugu khilaafsan yahay qolyaha dhiigga sheeganaya hadday dhaartaan ruuxay wax ku sheeganayeen ee dilka ku sheeganayeen ma qisaas baa lagu yeelanayaa mise mag keliya laazimayso qisaas sideedaba qasaamadu qisaas ma laazimaysa miya inay dhiig inay mag keliya laazimiso oo dhaarta ay ka dhalato mag keliya qisaas laakiin ayna ka dhalanin ayaa waxaa qaba culimada badankood ربيعة الرأي مالك ليث بن سعد أوزاعي شافعي في أحد قوليه أحمد إسحاق أبو ثور داود الظاهري shuruud bay u xiyeen waxay qabaan qisaastu way waajibi oo qasaamada hadday dhaartaan dadkani qisaas bay yeelanayaan ruuxay ku sheeganayeen inay qisaastaan oo gacanta loo geliyo waxaana xoojinaya riwaayada muslimo konton idinka idinka mid a ah dhaaran hadday dhaartaanna ninkaad ku dhaaranayseen inuu wax dilay baa marka gacanta laydinka gelinaya gacanta laydinsaasay macnaha u daliishanayaan bacdu ahlicilmina waxay qabaan ma ahee wuxuu waa uun muxuu ahaaye sheegasho iyo uun male eh qisaas kama waajibayse diye iyo mag unbaa ka waajibaysa ayadana waa masale isku khilaafsan yahay macna وعن رجل ني waxa laga warinaya oo min al-ansari ansar kamida anna rasuulullah hadithka waxa kale laga faa'iideysan dadka wax isku haysta haddii ruuxu laga rabay cadaynta iyo markhaatiga markhaatiga keeni waayo kii wax lagu sheeganaya dhaar lagu yeesho kii wax lagu sheeganaya faasiq noqdo waaba ruux iska faasiqaba diinba male waxba uma aaba yeelahayo dhaarta inuu iska maraa laga yaabaa hadduu kani soo istaago yidha war ninkan dhaartiisa kuma kalsooni oo dee caddayntii markhaatigii weyday garta see kaloo loo goyni ya ma soconaysaa dhaartiisa kuma kalsooni ma soconayso laba mid cadayn keen waad keeni weyday sooma faasiquu dooni ha noqdee wuu kuu dhaaran hadduu kuu dhaarto isagaa isu daa isaga ilaahay isu daa adigana bannaanka maad mari waxaad daahirkee la xukumi karaaye ama qaadi ama maxkamad ama muxakam uu xukumi karo waa intaa ilan gartii in la kala gooyaa la rabaa inay laalaadana lama rabo intaa ka badanna lama awoodi karo wixii intaa ka qarsoon oo dhaarta been buu ku maray marun buu ku maray fisqigiisa wixii ka dhashay ilaahay bay la jirtaa u dah asagaaban ku faa'iidayninba leanna waxaa sugan xadiid qolyo sidanoo kale intay u dhacday oo konton ka mida dadkii wax lagu sheeginaya ay dhaarteen dhiiggaa ma qabno bay ku mareen kontonkii dhaartay sanad markuu soo wareegay hal nin kama nooleen reer dhan oo baaba bay noqdeen eber dhaar baa baabisay way suganta marka waa khatar ruuxa dhaar muxuunaha uu og yahay ama uusan wixii hubin ku dhaartoo mara oo haddana xaq ku duudsinaya isagaaban sii jirayninba oon sii waarayninba hadduu sii waarana wuxuu la sii joogi baaban wax fiican ahayn meelun baa laga geli doonaa adiga marka intaa ka badan kuma lihid dhaar waxaan ahayn ma lihid ah, saas daraaddeed ba xadiidka riwaayadkiisa qaar ka mid ah waxaa ku yimid waxaan dhaar ahayn ma lihidin yahuudi ama yahuud ha ahaato ama diin la-aan ha waxay doona ha noqdeen dhaar waxaan ahayn ma lihid ma idiin dhaaranayaan may kuma kalsooni dabis inaga daaya marka way macna meelahaasuu nabigu marka waxoogaa magtiisii sanduuqa iyo waxba laga sii maray okay وعن رجل وحا لغا ورن من الانصار انصار كميده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اقر وحو قري القسامه قسامدي ايو قري oo uu sugay way aqarra wuu sugay alqasaamata qasaamadii ayuu sugay calaa maa kaanat sidii ay ahayd calayhi korkiisa fi ljaahiliyati islaamka ka hor sida islaamka ka hor ahaan jirtay buu nabigu u daayay sal lay slam wa qadaa wuu xukumay biha iyada rasuulullaahi baa xukumay sal alay wasalam bayna annaasin dad dhexdood oo min alansaari ree ansaareeda ayuu ku kala xukumay fii qatiilin nin dhexdii buuna ku xukumay oo iddacawhu ansaartaasi ay sheegteen cala alyahuudi yahuud korkiisa korkooda ay ku sheegteen yacni eh, waxaad garanaysaa xadiidka sugaya eh, qasaamadu iyo qaabkan dhiigga laysku tuhmo in lagu kala baxo islaamka way ka horreysay jaahiliyadii carabtii islaamka ka horreysay baa sidan isticmaali jirtay laba reer oo colaadi ka dhaxayso hadday wax isku sheegtaan in dhaaraha laysu maro sidaana lagu kala bogsoodo sidii ay islaamka ka hor ahayd buuna nebigu sal lla alay waslam ku sugay oo inuu ku sugan ku tusaya dhacdadaa dhex martay ansaar iyo yahuud buu nebigu sidaa ku xukumay sidiibuu marka loo daayo maana leanna axkaamtii sideedaba jahiliyadii carabta jiri jiray islaamka ka hor carabtu ay haysatay kulli lama wada tuurin kulli lama wada tuurin wixii lasoo reebo shareecadu sugtayna shareecadii baa sugtay wixii xumaa oon dani ku jirin oo maslaxa ku jirinna oon manfaco lahayna shareecadu waa tuurtay marka waa la kala waa la kala hufay waa la kala soocay sidaas way macnaha ayib waxay yiraahdaan muxuu ahaay Abdul Muttalib baa u horeeyay wax jiday mid ah ladu kale tashay ayib adu odayaashire qurayshid umba ay ka soo jeeda asal ahaanteed inta badan qabaaisha islaysa oo isku deegaanka ah ayaa dhibtani dhex mara markii colaada iyo wax jiraan dadkii waa isku daaq oo waa daris oo isku dhex jiraanoo maran madu marka waxa dhacaysa ruux meeyda un baa la arkay wax daliilna la garan maayo qabiiladii kale markay leen meel kale loo aadi mahaye qabiilkii dariska ay ahaayeen islayn jireen bay idinkaa naga dileen ninka waa ah, la dagaalankooda ayuu baabu yahay ahlul waa buuqaada baqigana waxaa la yidhaahdaa dulmiga iyo gardarada iyo xaqoo laga leexo ay baqi kaasaa la yidhahda istilaaxana waxaa la yidhaahdaa koox kasta oo gardaran oo awood leh oo baatilkeediiyo gardarradeedana ku dagaalamaysa iyo ahlulbaqyi la yidhahda waxaa u badan oo loo isticmaalaa oo mustaxan mustalaxani ay fuqahadii culimmadu u isticmaalaan alkhuruuj can taacati alimaam wa tarki alinqiyaad in imaamkii iyo madaxii muslimiinta daacadiisa laga baxo oo lagu kaco oo mucaarad inta la noqdo banaanka loo baxo hub la qaato taa lagu kiciyo marka in loo hoggaansamana la diido ama xaq uu isaga lahaa in la diido ama wuxuu mudnaa inuu qaado sida masalan sakada iyo xuquuqda kaleete lagu leeyahay raciyadda in laga hor istaago xoog la yeesho ayib ama wax shareecadu amartay inuu isagu sameeyo laga hor istaago wahaakada adiga isla markaana ruuxa saa samaynayaay waa inuu ta'wiil wuxuun waxbaa istusayo xaq uu isla xaq leeyahay waa iskula quman yahay waxbuu deliishanayaa waxbuu deliishanayaa imaamka noocaasi haddii lagu kaco madaxa muslimiinta iyo nidaamkooda marka lagu baxo hub iyo mucaarabnimo iyo lagu jabhadeeyo taasaa waxaa la yidhahdaa baqi la yidhahda qoladaasaa buuqaan la yidhahda buqaadu kuwa way macna tayib buqaada noocaasa imaamka ay ku kacahayaan sharti miyaa inuu yahay imaam laysku waafaqsan yahay oo caadil ah hadduu caadil yahoo imaamnimadiisana laysku waafaqsan muslimiintu isku raacsan yihiin qolada ku kacday ee dagaal dagaalka ku qaaday inay buqaad yihiin waa laysku waafaqsan kuwaas inay buqaad yihiin hadduu imaamku yahay imaam jaa'ir ah oo laftiisu zaalim ah oo cadaalad aan ummadda ku wadin oo muxuu ahaaye laftiisa wax ka khariban yihiinna axaadiista sida laga qaadanayo qolada ku kacdaay laftoodu waa buqaad laanna qaabka loolama mucaamaloodo xataa imaamku hadduu jaa yahay loolama mucaamaloodo in hub loo qaato lula dagaalamoo la rido laakiin waxaa loola mucaamaloodaa in dulmigiisa loo sabro oo dhibkiisa lagu sabro laakiin nebigu sal lla alay wasalam walow daraba dahraka wa akhada maalak xataa xoolahaaga ha qaato oo dhabarkaaga ha garaaco oo ha ku dulmiyo sabir laakiin xadiis kale asxaabadu ah, markay yidhaahdeen rasuulila maku ku kacnaa ma ku kacnaayo nimanka noocaasa mala la dagaalanaa wuxuu yidhi xataa taraw kufran bawaaxan ilaa aada aragtaan gaalnimo cad oo ilaahay agtiisa burhaan cad aada u haysaanoo shaki ku jirin ilaa aad aragtaan oy gaaloobaan oo diinta si cad ay uga baxaan ha ku kicina ha ka bixina dhaacadooda hala dagaalamina maxaa loo diidayaa hadduu jaa-ir yahay xataa oo daalim yahay dagaalka lagu qaadayo kacdoonka lagu samaynayo ee hubaysani khaasatan mafsadada ka dhalanaysa ka badan jawrkiisa mafsadadeeda jawrkiisa iyo dulmigiisa iyo dadda dulmiyaa iyo wuu exdaa iyo reer buu noqday iyo muxuu ahaayey dad buu iska laayay iyo waa dulmi soo maha waa mafsado laakiin sidaa in lagu haystaay ilaahayna lala kaashadoo loo sabro baa dhaanta in la yidhaahdo xoog baa lagu ridaya lanna maxaa ka dhalanaya marka marka waxaa ka dhalanaya nidaamkii oo dhan oo burbura dhiiggii oo la bannaysto amnigii oo meesha ka baxa dhulkii oo lagu noolaan kari waayo balaayo oo dhan baa iriddiisu furmaysa sufaha soo baxay marka waa tan inagu dhacday sooma tan inagu dhacday waa marka yacni wax weeyaan imaamka ama jaa'ira ha ahaado ama caadil ha ahaaday hadduusan gaalnimo cad uusan bannaanka soo dhiganin in lagu baxaayo hub loo qaado oo lala dagaalamaayo waa baqi waxaa kaloo isagana baqyi ah laba kooxood oo mu'miniin oo islaynaya oo dagaal ka dhaxeeyo muslimiinta intooda kale waa inay heshiisiiyaan wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa markii la heshiisiiyey oo laga dhex shaqeeyey oo muslimiinta intoodii kaliya qabaaishii kaliya dowladdii ay dhex galeen ayaa qolo ka mida la kari waayay qolaaba si walba inta la yeelay baa heshiiskii diiday fain baqad ixdaahumaa cala alukhraa faqaatilu latii tabqii xataa tafia ilaa amri illah kooxdaa la kari waayey qabiilkaa la kari waaye sulxiga diiday si wada jiraa loola dagaalamay marka waa buqaad iyaguna waa buqaad ilaa intee lala dagaalamaya xataa tafiia ilaa amri illah ilaa amarka ilaahay ay usoo noqoto markan waxaa laga wadaa sulxigii iyo heshiiskii iyo nabadii ilaa ay usoo noqdaan hala garaaco halaysugu tago markaa marka baqyi buqaadda waxa la yidhahdaa waa koox kasta oo hubaysan oo dulmi iyo baqyi ku dagaalamaysa ama dowlad markaa ha ku kacsanaadeen oo dowladaan soo sheegin labadii noocan soo sheegay mid dooni ha noqotay markaa aan gaaloobin ama ma ahee koox muslimiin oo kale ha ku kacsanaadeen oo ay ka gardaran yihiin buqaad bay labadaba noqonay buqaadaasi marka la dagaalankeeda ayuu baab yahay yaa la dagaalamaya waxaa la dagaalamaya dowladdii iyo muslimiintii kale jiray aan iyaga ahayn marka la dagaalankooda inuu bannaan yahay waa xaaladaha laga soo reebo muslimka asalkiisu dhiiggiisu waa macsuum lalamana dagaalami kara lamana dili karo laakiin xaalada waxaa jira isagoo muslima haddana loola dagaalami karo oo shareecadu ka soo reebtay maxaa loola dagaalamaya lidafci mafsadatihi in la dila qasadku meehe mafsadadiisi iyo dhibkiisana la doonayaa in la laga hortago la joojiyo saas wey macnaa adiga waxa weye waa uun xubinkaa ah oo jiraday oo lagu yidhi daawo kale male inaad goyso mooye soo kuma qasbani saas macnaa min baab irtikaab أخف dararayn laba dhib baa isu kahaysa ninkan hadii la daayo saa faraha lagaga qaadana dhib ka weyn buu soo wadaa xal kalena laba hay maxaa la samaynaa marka tanna waa dhib tanna waa dhibe dib kana fudud la qaato wala dagaalamo way marka ساسويا قتال أهل البغي معنا فلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوري من حمل روحي حنبارة calaynaa korkanaga asilaaxa hubka nagu xambaara oo hub noo qaada falaysa muusan ahaanin minnaa anaga mid naga mid ah falaysa minna naga mid ma man xamala calayna riwaayat muslim muttafaqun calayh bukhari muslim waa soo saaray dhowrta lafdiga muslim wuxuu ahaa man salla calayna sayfa ninkii seef siibta oo seef iyo hub la baxa annagana noogu talagashan muslimiinta inuu nagula dagaalamo nagama tirsana saas macna seefta hubkii waa lagu dagaalami jiray bay ahayde waxaa laga wadaa uu ruuxii hub qaata oo ku talagala inuu muslimiin kula dagaalamo dhiigoodu macsuum yahay ka mid ma aha oo naga mid ma aha naga mid ma musuustaasi naga mid ma aha sidaa in loo daayo ayaa in badanoo salafka ka mid a ah ay qabeen oo la ta'wiilinin naga mid ma aha culimada qaarna tafsiil bay geli way galena waxay laga mid maaha macnaha wax diintii buu ka baxay lagama wadee laakiin waxaa laga wadaa dariiqada nadi kuma sugna ay laysa ala tariiqatina laana tariiqadi nabigu maxay ahayd tariiqadu waxa way uu jideeyay waxay ahayd inuu muslimku muslimka u hiiliyo sawaba nabadgeliyo المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده طريق وكه dariiqadu waxa weeyaan in afkaaga iyo adinkaaga laga nabad galo haddii dariiqii intaas khilaaftay aad muslimiintii hub u qaadood kula dagaalamayso dariiqii ma haysid wey marka sooma dariiqii waad ka baxday xadiisku marka yani waxa wey wacd yani waciid adag baa ku sugan oo dadka muslimiinta dhiigooda daadinaya xaqdarrada ku daadinaya ama buqaad ha noqdeen oo yani dadkaasi dulmiga ku socda ayaa hadda loo daliishanaya وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكور قال انه يري من خرج روحي بحر عن الطاعه طاعه روحي كبح منك مسلم كخليفك ee muslimiinta xukuma ka amar qaadashadiisa iyo yeelidiisa iyo ka dambayntiisa ruuxii ka baxawa oo wafaaraqa faaruqa aljamaacata wada jirka muslimiintana faaruqa ka dhex baxa wada jirka muslimiinta waxaa laga wadaa aljamaacadaasi muslimiintu markay madax leeyihiin madaxoodii iyaguna wada socdaan waa jamaaco aljamaaca mar kale waxaa lagu ilaaqaa xaqaa lagu la iطlaaqaa laftiisa aljamaacatu maa waafaqa alxaqa walow kunta waxdak ibn mascuud soomaya yani jamaaca waa xaqa way ciddii waafaqta keligaana aad ahaatid marka aljamaaca bimacna alxaq waa loo isticmaalaa aljamaaca oo laga wado wada jirka muslimiinta siyaasiga ah oo dawladoodii iyagoo wada jira macnahaasaan hadda laga wadaa wa faaraqa jamaacata wada jirka muslimiinta ee madaxdoodii iyo raciyaddii wada socdaanna faaruqa oo bannaanka uga baxa oo wa maata sidaa ku dhinta fa miitatuhu dhimashadiisu miitatun waa qaabdhimasho jaahiliyatun oo jaahiliya loo nisbeeyey nooca uu u dhintay waa noocii jaahiliyadu u dhiman jireen oo kale islaamka ka hor dadkii dhiman jiray akhraja waxa wariye muslim muslim baa wariye famaata miitatan jahiliya waxaa laga wadaa ehelu jaahiliyadii dadkii jaahiliyada say u dhiman jireen buu u dhintamay macnaha oo waxaa laga wadaa dadkii gaalnimada ku dhintay islaamka ka hor tashbiihina macnaheedu waxa weeye dadkii islaamka ka hor noolaa ee gaalada ahaa baa fawdo isaga noolaan jiray fawdo amiir male cid amarta male cid uu ka dambeeyo male cid uu la tala yahay male asaga keligii fawdo marka inaad fawdo uu isaga dhimatay nidaam la-aan oo intaad madaxii iyo nidaamkii muslimiinta iyo kala dambayntoodii wixii intaad jabiso bannaanka uga baxdo sidaa inaad ku dhimatahay waa nidaamkii jaahiliyada jaahiliyada fawdada iyo inay intidaamka iyo ka hor yimaadaan saa ku dhiman jiray ila wax iska haya dad qabaa'il ah oo qabiilooyin ah oo ninku uun qabiilkaa inuu wax la wadaaga mooyaan nidaam iyo dawlad iyo hoos yimaadaan ma jirin saas markay isaga dhiman jireen laakiin muslimka waxa la rabaa marba hadduu nidaam jiro nidaamkaasina marka uusan islaamka ka baxsanayn oo uu islaam yahay muslim yahay nidaamkaasi inuu hoos joogo oo amarkiisa qaato oo taladiisa qaato oo ka dambeeyo oo la tacaawuno oo khayrka ku caawiya baa la rabaa wixii sharci nidaamkaasi la yimaadana inuu gooni ahaantiisa uga beri noqdo ka tago laakiin uusan bilaabin inuu ku kaco oo dadka ku kiciyo oo muxuu ahaayey la dagaalamo oo taas la diiday macna tayib hadii kale waxay noqonaysaa maata miitatan jahiliya miita nooc dhimashada oo bay'a la'aan iyo nidaam la'aan ah miitada jahiliya saas wa an ummi salamata ummi salama waxa laga wadi Allah anha qaalad inay tiri qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri taqtulu waxaa dilaysa camaaran camaar waxaa dili doonta alfi'atu kooxdii albaghiyatu ee gardarnayd rawahu muslim bawri xadiiska dhameystirkiisu waxa weeye yadcuuhum ila aljanna wa yadcuunahu ila annaar camaar markay kooxdaasi dilayso isaguna jannaduu ugu yeedhaya ayaguna isaga naartay ugu yeedhayaan rawahu muslim baa wariy ayib camaar ibnu yaasir waay camaar ibnu yaasir fi-ada waxaa dili doonta gardaran waxaa dilay kooxdii mucaawiya bn abi mucaawiya bn abi sufyaan dagaalkii aad garanaysaan saxaabada dhex maray sifiin ree shaam oo mucaawiya hogaaminayo iyo muslimiintii kale oo cali bin abi aalib uu hogaaminayo alkhaliifat rashid waa kuwii isku khaldamay oo dagaalkii sifiin dhex maray dagaalkaasi markuu dhacay ayaa camaar lagu dilay dagaalkii sifiin baa lagu dilay yaa dilay ciidankii mucaawiyaa dilay ciidankii mucaawiya ayaa dilay ayib nebiguna muxuu yidhi camaar waxaa dili doonta kooxda gardaran sooma halkaa waxaa laga qaatay dagaalkii dhex maray cali bn abi aalibin radi allahu canhu iyo mucaawiya oo reer shaam ah dagaalkaasi waxaa ku gar lahaa cali iyo kooxdiisa mucaawi bn abi aalib iyo dadkii la socdayna dagaalka waa ku khaldanaayeen xadiidkan iyo axaadiis kaleeto macnahaasay tusayaan oo muujinayaan intaasi marka naskaa ku tusay laakiin intaa wixii ka siyaadsan oo in mucaawiye iyo kooxdiisii la duro oo wax laga sheego oo la dhaleeceeyo oo la lacnado oo laga beri noqdo taasi maya leanna mucaawiya inta la socdaayi waxay ahaayeen mujtahidiin saan hadda hor soo marnay soo sooma laakiin ijtihaadkii baa la gafay mujtahidkuna hadduu gafo dambi inuu yeesho iskaba dhaafe hal ajir buu leeyahy xadiiskii nebiga soo maha ida ijtahada alxaakimu fa akhtaa falahu ajrun hadduu ijtihaado ijtihaadkii la khaldamo hal ajir buu leeyahy waida ijtahada fa asaaba falahu ajraan hadduu intuu ijtihaado ijtihaadkii uu asiibo xaqii helana laba ajir buu leeyahy saas daraaddeed waxaa la leeyahay saxaabadii meesha ku dagaalantay maadaama labada dhinacba ay mujtahidiin ahaayeen laba mid waa bayna ma'juurin biajrin waaxid wa ma'juurin biajrayn sidaa in lagaga aamuso hawshii saxaabada dhex martay aan aada loo sii gelin waa madhab ahlisunna waljamaca laakiin haddana maca dalika nusuusta waxaa ku cado taa aan macnaheedu ahayn oo ka gedisan labada kooxood nebigu wuxuu caddeeyey waxaa khaldanayd cali nimanka la yidhaahdo mucaawiye iyo kooxdiisa qoladan kalaa gar lahayd sababtay u gar lahayd waad iska garanaysaa cali bn abi aalib khaliif buu ahaa soo maha khaliif muslimiinta la mubaayacoodeen buu ahaa mucaawiyana mu uusan kuma haysanin khaliifnimada cali inuu khaliifkii muslimiinta ee mucaawiya uu ogolaa iyo kooxda la socoto liskuma haysanin taa iyada laakiin waxoogaa is-afgaran waagu wuxuu ka dhacay markii la dilay e, cusmaan Uthman allahu canhu oo cusmaan nimankii sawaarta ahaa ee kacdoonka sameeyey ay dileen ayaa ree shaam oo markaa cusmaan dhalasho ahaana isxigeen ayaa waxay yiraahdeen Caliyow waa kula mubaayacoonaynaa dadkii dhiigga galay ee cusmaan dilay gacan ku dhiiglayaasha ahaa soo qaqabo gacanta naga soo geli dadka markaad gacanta naga soo geliso beecadi waa kula gelaynaa laakiin dadkaasoo ciidankaagii ku dhex jira inaannu iska ka raacno beeca ku siino maya khaliifnimadaadana kama doodsanino kuguma haysanno calina wuxuu lahaa war muslimiintu waa qaybsan yihi nimankii cuhmaan dilele niman xoog badan waaye niman hadda la soo qaban kara ma ah aynu horta intaynu beecadii aada soo gashaanoo midowno oo xooggii muslimiinta laysku soo celiyo kiiska markaa kadib baadhis ha la galo oo gacan ku dhiiglayaashii aan raadinno innagoo isla soconno sidaas daraaddeed aan markaa mid mid usoo qabanno waxay mudan yihiin aan marinno sooma talada calina saasay ahayd labadaas qadiyadoodoo ijtihaadiyaa la kala watay marka qadiyadu marka saasay ku timidoo dagaalku marka sababtaasuu lahaa intiisa badanna waxaa ka dambaysay oo kicintiisa lahaa dad ku dhex jiray saxaabada laakiin saxaabada aan kamid ahayno xumaan watay sida dagaalkii jamal qoladii kicisay oo kale qisad dheer weeyaan laakiin muhiimadu waxa weeyaan yani taqtulu ammaran alfi'atu albaaghiyah yani koox gar daran oo laga gar leeyahay inay ahaayeen bay ku tusaysaa saas baradeed baa mucaawiya markii camaar la dilay ayaa waxaa la yidhi mucaawiyow inaad khaldan tahay waxaa lagu garan adiga kooxdaada camaar baa dishay camaar idinkaa dilay baa la yidhi nabiguna wuxuu yidhi camaar waxaa dili doonta kooxda gardaran mucaawiya wuxuu yidhi baa layidhahda ninkii dagaalka soo geliyo koobta keenay baa dilay buui maanaha dagaalka keenay ninkii dagaalka keenay oo ciidan u ah oo goobta keenay ninkaasaa dilay buui markaasaa waxaa lagu yidhi haddaba saa hadday tahay waxay noqonaysaa xamsat ibnu cabdilmualib nebigaa dilay ya ila alxamsa ibn cabduldaib yaa goobta keenay uu dagaal ku galay soo nabigu ma keenay amarkiisa kuma imaan marka mucaawiyo saa ma aha le mucaawiyo sidaas maaha marka intaa unba xadiisku faa'iideyn fi-a gar daran oo laga gar leeyahay inay ahaayeen intaa wixii ka siyaadsan waa masalada ahlusunna waljamaca ay leeyihiin wixii saxaabada dhex maray ha laga gaabsado sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah majmuuc alfataawa ninkii si fiican u aqriyahay macaani aada u qiimo badan oo dagaalka ku saabsan buu ka helaya qawaacid aad iyo mawaaqif u baahan in masalada la iska taago macna طيب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده هل تدري آه يعني وحيالها ابن تيمية آد وقود أرانا وحكمنا حتى وحوليه علي بن أبي طالب دقال كاس إنه قاضو إنه كبق صدا كفي عنيد بوليه isagoo ku gar lahaa haddana inuu ka baaqsado oo si kale la raadiyo ayaa ka fiicnayd buu leeyahay waxaana ku tusayaa xadiidkii nabiga sal alay wasalam uu nabigu dhihi jiray sal alay waslam ina bnii hada sayidun wiilkaygani waa sayid xasan soomaya wiilkaygan waa sayid allana wuxuu ku heshiisiin doonaa laba kooxood oo mu'miniin ah oo islayn doona oo sheegashadooduna ay mid tahay marka wuxuu leeyahay dacwada dagaalkaasi hadduu yahay shay alla jecel yahay oo yacni wanaagsan hadduu yahay joojintiisa uu ilaahay xasan ku joojinayo sababtiisa masiye iyo ammaan lagama dhigeen dagaalka alla jecel yahay wadidiisana waa jecel yahay sooma joojintiisana ma jecla laakiin dagaalkii alla uusan jeclayn joojintiisiiyo ciddii joojisa iyuu alla jecel yahay sooma xadiiska iyo nusuus lu dilishana wuxuu leeyahay xataa cali dagaalkaasi khiyaaraad kalaa ka fiicnaa buu leeyahay hadduu masaladu waa masalo meelo kale tafasiil in lagaga bixiyo mudan laakiin uun taqriiban alfi'a albaaqiyada un baan ka baqay inay u qaadataan dadka qaarkood oo waxoogaa iska saliiqtu lisaan oo carabkiisu iska furan yahay inuu saxaabada iska caayo oo mucaawiye iska caayo oo muxuu ahay waana iska badan tahay macna waana shiicada laftoodu meesha ay meelo badan oo dadka ay ku khaldaan وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده هل تدري ما أكته يا ابن أم عبد آه إن أم عبديو hal tadri ma ogtahay yabna ummi abdin ummi abdi hooyadii yani wiilkeediyo ma ogtahay kayfa sida uu ahaaday hukmullahi ilahi hukumkiisu fi man dadhdooda baqa gardarsaday oo min hadhihi ummati ummadan kamil dadka intay gardarrada ku kaceen koox xoog leh oo iskaashanayso istifaacaysa xukumka ilaahay uu xukumay qoladaasi ma taqaana sida uu yahay qaala wuxuu yidhi allahu alle warasuulu rasuulkiisa aclamu u ogaansho badan alle rasuulkiisa iga yaqaan qaala wuxuu yidhi nabigu sal alay wasalam laa yujhazu laysma raaciyo calaa jariixihaa kooda dhaawacmay kooda dhaawacmay lama dhaawac tiro oo laysma raaciyo lama dilo kooxda noocaasee buqaadda ah ee hadda aan soo sharxnay gardarrada wadda haddana xoogii awoodda leh ee dagaalamaysaah kii ka dhaawacma laysma raaciyo lama dile dhaawiciisa waa lasoo qaadaa waa la dhaawiciyaa laa yujhazu laysma raaciyo oo lama dedejiyo calaa jariixihaa midkooda dhaawacmay walaa yuqtalu lama dilo asiiruhaa ka lasoo soo qafaashay ee laga soo qabsadana lama dilo oo inta lasoo soo qabtay isagana qoorta looma casayo walaa yutlabu lama raadsado xaaribuhaa kooxdaa mid midkooda cararay ninka fakaday oo dagaalka ka cararay oo isagana lagama daba ordo lagama daba tago maadaama uu cararay waa laga hadhaa walaa yuqsamu lama qaybiyo fay-uhaa xoolaha ay ka carareen laga qabsadayna lama qaybsado iyagii baa dib loogu celiyaa laakiin haniimo iyo fay la qaybsado maaha رواه حوري حديث كاسي البزار بزار باوي والحاكم وصححه وهو صحيح حاكم فوهم هو اسموتسي صحيح انتاس saxiixintaa wuu ku khaldamayo xaakim wuu ismoodsiiyey buu leeyahay xaafidku sababtu maxay tahay lianna fii isnaadii sanadkiisa waxaa ku jira xadiidka kawthar ibnu xakiim nin layidhahdaa ku jira wahuwa isaguna matruukun waa nin laga tegey ah, xaakim saxiixulisnaad inuu yidhi sax maa buu leeyahay xaafidku oo sanadka xadiidka ninkaasaa ku jira sababtiisuna xadiidku ku yahay daciif jiddan daciif jiddan way xadiidku dacfigiisu u daraya طيب وحنا ضعيفيه وسببتيسا ku ضعيفيه ابن عدي بيهقي عبد الحق الإشبيلي ذهبي في التلخيص ابن عبد الهادي هيثمي ابن حجر لفتيسة يا شيخ الباني غير خطبة حديث كان هو حديث ضعيف بالاتفاق طيب مصقنا مصقنا وصح وحا الصحيح لحافظكم عن علي علي وحكى الصحيح من طرق طرقنا كالصحي نحو حديث كامل لمده موقوفا حال يهمل علي كؤك وان علي دافسي سنين أخرجه وحا صوصاري ابن أبي شيبة صوصاري والحاكم يا حاكم بصوصاري حديثكم مركو مرفوع يهي من حديث عمر أويه هو ضعيف ولما ضعفه شديد هو كان شيغنوي لكن أصغى أو موقوف علي هذا الكيسي حكم كيسية والنبي أن قارسيسنين أيو الصحيب ليهي oo ibn abi shabiya xaakim ay soo saareen lafdigiisu waxa waa ali ibn abi talib maalintii jamal maalintii jabal maalintii jabal waxaad garanaysaa iyadana sifiin bay ka horeysay oo iyadana waxay dhex martay cali eh, bin abi aalib iyo ciidan uu watay iyo talxa iyo zubayr iyo caaisha oo dhinac ahaa oo ciidan watay masaladuna marka hore in la dagaalamo laguma talagashanay laakiin sulxi baa la rabay in la sameeyo isla dhiiggii cusmaan baa marka arrintu ka taagnay dhiiggii cusmaan baa arrintu ka taagnay marka sababteedu waxay ahayd saxaabadu markii arrintu dhacday kuufa la isugu tegay kuufa markii la isugu tegay baa waxaa la damcay in arrintii laga wada hadlo heshiisna laga gaadho heshiiskii baa la gaadhay marka heshiiskii markii la gaadhay nimankii dhiigga galay oo gacan ku dhiiglayaasha ah ayaa habeenkii iyadoo ciidamadii fadhiyaan markay heshiiskii ka war heleen baa waxay yidhahdeen waryaa loo heshiinaya soo inaga leenu heshiinay ah xabada aan bilowna leey xabadi ma jirine laakiin dagaalka aan bilowna weyn hasku qasanto meel laga qabtaba hal waayo aan sameeyna ciidankan calina qaar inaga inaga mid xaqiisa ha ka soo dagaal galo habeen markii markii la joogo ciidanka caaisha iyo dalxa iyana xagoodana qaar idinka idinka mid ka imaada isku bilaabo markaa sidii bay yeeleen habeenkii ciidankii oo kala degan unbay labada dhinac intay ka yimaadeen bay isku bilaabeen labadii qolo waxay dhahan war waa layna galay dagaalkii waaba bilowday oo dagaal hadduu bilowdo laba ciidan oo isgarab fadhiya dagaal isku bilaabaan war u kaadiya miya soconaysa iyo ugaasayniya odayayn ma soconaysa ma soconaysa sidaasuu dagaalkii jabal ku dhacay dagaalkii jabal saasuu ku dhacay saxaabaduna talagalkooda ma ahayn radia allahu canhum jamiican marka dagaalkaasi markuu dhacay cali bn abi aalib baa meeshii goobtii marka ciidankiisiibaa ku adkaaday oo goobtii qabsaday qoladii kalena waa la jebiyey waa la kala eriyey cali bn abi aalib marka wuxuu yidhi oo amar uu soo saaray markii dagaalku dhammaaday wuxuu yidhi ruux cararay haddaba gelina mid dhaawacana ha israacininoo ha dhaawac tirina ha dilina macnaha ninkii hubkiisa iska dhigana waa aamin sidaas weeye xadiidka lafdigaasi cali bn abi aalib arrinkaa uu soo saaray lafdigaasi sanadkiisa waxaa ku jira shariik ibn cabdillaahi alqaadi waana sayi lxifdi ariiq kaloo aad daciif abaa ah isaguna uu leeyahay saciid ibnmansuur uu soo saaray iyo bayhaqi laakiin xadiidku ama afarkani wuxuu sugan yahay isagoo can abi umaama laga warinayo abi umaama wuxuu leeyahay shahidtu sifiina sitiin baan ka qayb galay markaan ka qayb galay kadibna saxaabadii nebigu waxay ahaayeen kaanuu laa yujiizuuna calaa jariixin ruux dhaawaca ma aynan dili jirin walaa yatlubuuna muwalliyan ruux cararayna mayna ka daba tegi jirin walaa yaslubuuna qatiilan ruux ay dileenoo dhulka yaallana qalabka uu sito kamayna qaadan jirin hubka uu sitay iyo wuxuu wata lagama qaadan jirin ayib aarkaasaa sugan oo abu umaama sifiinna ku saabsan xaakim baa soo saaray bayhaqi wuxuu leeyahay saxiixu lisnaad dahabi waa ku waafaqaya sheekh albani fi lirwa aarkaasaa sugan ama aharu caliyin oo jamal ku saabsan waa daciif adiga min xayu ljumla saxaabada inay ka mid ahayd muxuu ahaayey mowqifkooda inuu ahaa ahlulbaqiga iyo kooxda gar daran ee muslimiinta ah markii lala dagaalamo inaan axkaamta gaalada oo kaleeta la siinin oo sida gaaladoo kale aan loola dagaalamin wuxuu ahaa fiqhigii iyo fahamkii iyo dhaqankii saxaabadu ah xadiis marfuuca ma jiro laakiin dhaqankii saxaabadu ah ayib oo maxay tahay inaan dhaawacoodana la dilaynin xoolahoodana la qaadanaynin muxuu ahaayey ka cararo laga daba tegaynin waxay isku khilaafsan yihiin fuqahadu midka cararay hadduu koox u sii tegahayo koox kaloo dagaal soo qaadi rabto laakiin nin lafihiisa la cararay uusan ahayn ma la dili karaa ma laga daba tegi karaa isku khilaafsan yihiin laakiin hadduu lafihiisa u cararay oo maxaa looga daba tegi asalku laanna waxa weeye macnuhu ma aha kooxdan gar daran in dhiiggeeda la daadiyo la laayo maaha muhimaddu muhimaddu maxay tahay muhimaddu waxa weeye sharkooda in la dafciyo sooma sharkooda in la reebo fasaadkooda la reebaa muhimmadu ah haddii shawkadoodii iyo xooggoodii la burburiyo fasaadkoodii intaasu ku egey intii haddii la gaadhay wixii kasii siyaadsan aslulxurmu baaqi ku ahaanaya xoolahoodu xaaraan bay ahaayeen dhiiggooduna xaaraan buu ahaa ila waa muslimiin sooma fasaadkoodii haddii la joojiyey wixii soo hadhay waa xaaraam kii dhaawac aha in la dilo waa xaaraam laana sababaad u dilaysa ma jirto fasaadkii waa dhammaaday aad ku banaysatay eed ku dafcinaysay fasaadkii waa dhammaaday waa laga adkaaday maxaad ku dili marka xoolihiisa maxaad ku qaadan ilaan xaaraan bay ahaayeen ma jirto wahaakada amaa intuu dagaalku socdo bilitifaaq waa laysla ogol yahay wixii dagaalkaa ku dhintay isagu waxa weeye dhiiggiisu waa hadow wax kasoo qaad male wixii dagaalkaa ku dhintay intuu socdo laakiin dagaalku hadduu dhammaado bas xaajadu intaasi ku in lala dagaalami karayo qoladaasi muxuu ahaay buqaada ana waa masalo mujmac oo la isla ogol yahay ay quraankaana tilmaamayo faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ilaa amri illah mashruuciyadeeda quraanka ku tusay tayib bal ah, imam abu hanifi geyrki waxay marayaan qoladaasoo lala dagaalamo ayaa ka fadli badan gaalada la dagaalankeedu leh in gaalo loo lala dagaalamo kooxdaasi gardarrada wada ee muslimiinta ah fasaadkooda in la dafciyo lala dagaalamaa ka fadli badan buuri sababtu wuxuu leeyahay dhibka ay muslimiinta u geysanayaan baa ka badan dhibka ay gaala u geysanayso laanna waa gudahaagii sooma gudihiibay iyagu fasaadinayaan oo nadaamkiibay khalkhal gelinayaan oo jiritaankiibay burburinayaan gudahaaga marka dhibka kaaga kacsan baa ka daran buu leeyahay dhibka banaanka ah gaalka banaanka ah iskanaa ka daran buu leeyahay alimaam abu xaniifa iyo keyrkii macnaha waxaa kaloo isla ogol yahay la dagaalankoodu wuxuu noqonayaa un markii xaqa loogu yeedho kadib shubhada ay wataanna laga saaro hadday xaq sheeganayaan lagala hadlo waxay sheeganayaan lagala doodo sulxi iyo heshiis loogu yeedho dhibkan inay daayaan la waaniyo markaa unbaa lala dagaalamay maxaa yeeley qur-aanku muxuu yidhi fa aslixuu baynahumaa dagaalku goorma imaanaya marka fa in baqad ixdaahumaa cala alukhraa qolaa la kari waayo sulxigii diiday heshiis diiday wada hadal diiday wax walba lagu kari waayo faqaatiluu latii tabqii xataa tafay ilaa amrillah jid kale ma furna marka laakiin intay intay jidad kale furan yihiin waa in muxuu ahay loo yeedho oo yani shubhadooda in meesha laga saari karo la qancin karo la isku dayo xataa iskaba dhaaf buqaada buqaada iskaba dhaaf khawaarijta fuqahada inta badan khawaarijta dagaalkoodii iyo murtadiinta dagaalkoodii iyo buuqaada dagaalkooda isku qasaan iskumana isla midna maaha khawaarijta la dagaalankooda iyo murtadiinta la dagaalankii saxaabadu ay la dagaalameen iyo buuqaada la dagaalankooda laba xugun bay kala leedahay mas'aladaa ninkii u baahanna majmuucu lfataawa sheekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah akhriyo mujaladka sideed iyo labaatan taqriiban iyo wixii la mid ah aad buu uga hadlay isku midna maaha alimaam axmed iyo keyrkii saa u tafsiilinaya axkaam bayna kala leedahay marka buqaadda la dagaalankoodu waa dad muslimiinoo uun shar markaa ay wadaan uun la joojinayo wabas ama khawaarijta iyo murtadiinta iyo la dagaalankooda iyadoo masale kale waa masale kale way macana ayib isla murtadiinta isla khawaarijta laftooda cali bn abi aalib radia allahu canhu markuu la dagaalamayey wuxuu yidhi ilaa aada dagaalka nagu bilowdaan idinla dagaalami mayno masaajidda idiin diidi mayno wixii aan soo helno muslimiinta xuquuqdoodii waa idin siinaynaa ilaa idinku aada dagaal nagu bilowdaan waa kii u diray cabdullahi bni cabbaas oo uu la soo dooday oo shubahaadkay haysteen oo dhan inuu ka tirtiro isku dayey siddeed kun bay ahayn afar kun buu soo qanciyey afar kun oo iyaga ka mid ilaa waa iska caamo way iska jaahiliin wax isdusay way ah afar kun markuu soo qanciyay kasoo tageen afartii kun baa isdariijisay afartii kun baa meesha ku hadhan nahrawaan meesha leeyda afartii kun oo kale meesha iyagoo jooga ayaa nin la leeydaado muxuu ahaayay cabdullahi ibn khabaab ayaa soo maray linkii bay marka dileen islaan uu watayna intay iyadana dileen uurkeedii jeexeen bay ilmo yaroo ay wadatayna way dileen uurka ku wadayna way dileen cali markaa way markuu dagaalka ku cilaamiyey intii kaloo dhan masaajidda iska jooga xataa masaajidka kuufa waxaa sugan cali oo mimbarka saaran inay yidhaahdeen eh, muxuu ahay marka hore waxay yidhahdeen cali oo haddaad rabto inaan ku yeelo toobadkeen ka soo noqo wixi markaasay isgaarsiisan cali wuu toobad keenay maalinkii dambu masaajidkiis iska taga cali xagga intuu ka istaaga in alxukmu ila lilah in alxukmu ila lilah xaggi xagga ka dhawaaqay way ku qayliyan cali dankama gelin waxa ay rabsho iyo qas wadaan oo dhan danka muusa gelin laakiin markay bilaabeen la qancin waaye lala dooday si walba la yeelay la qancin waaye ayna bilaabeen inay dadka laayaan markaasuu cali marka dagaal ku bilaabay marka waa khawaarijtii saa ula dhaqmeen khawaarijna waa ka gedisantahay buqaadda oo buqaadda iyo khawaarijta khawaarijta ka daran taas macna taas waxa macnaheedu waxa weeye inaan dhiigga muslimiinta lagu fududaysanin waa buqaad ah, oo buqaadnimada qeexideeduna waxay ku saabsan tahay qeexid sharciya iyo takyiif iyo tawsiif sharci ah markay noqdaanna waxay u baahan tahay hadday buqaad yihiin waa in loo maro dariiqii sharciga ahaa intaan lala dagaalamin oo jidad kaloo badan loo maray u baahan tahay macna sidaas weeyaan ayib haddii lala dagaalamana markii lala dagaalamo waa inaan loola dagaalamin sidii gaaladoo kale axkaamtooda la siinine muslimiin uun yacni dhibkan laga joojinayo keliya waa in loola dagaalamo oo markaa dhaawacoodii aan la dhaawicinin xoolahoodii aan la qaadanin dhaawacoodii waxaan dhihi lahaa aan la israacinin xoolahoodii la qaadanin kii cararay laga daba tegin axkaam bay leeyihin macna sidaas weeyaan fahamkii saxaabada ridwanullahi calayhim iyo camalkoodii baa sidaa ah وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال وحول سمعت وحان مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له من أتاكم روح ذي ماذا والحال أمركم أرنكين جميع مد وذكروية يذو أرنكين وذكروا وذصعود إسوافقسنتين ومديسنتين روحي ذي ماذا يريد إسوغو دون أن يفرق إنو كالجيو جماعتكم وذكركين إنو كالجينا دونيا faqtuluuhu dila buu nabigu sallallahu alayhi wasallam akhrajahu muslim soo saaray idinkoo midaysanoo wada jira oo dowladdiinii iyo dadweynihiinii iyo raciyadiinii mujtamacii iswaafaqsan kii idin yimaado doonaya inuu marka idin qaybiyo idin kala jabiyo kaas dila lafdi kale wuxuu ahaa kaa'inan man kaana ninkuu dooniba ha noqdee ilaahumuu sheekh noqdo sheekh caabid ab ha noqdo ninkuu dooniba ha noqdee marba hadduu ummadda kala jebinayo iyadoo wada socota kaa dhiiggiisu waa bannaan yahayna waa bannaan yahay dila buu nabigu sal ly slam ayib isagana wuxuu ka mid yahay dadka dhiiggoodu isagoo muslim oo tukanaya bal cibaadaysanaya la dili karo lidafci fasaadihi si dhibkiisa loo reebo lidafci fasaadihi wuxuu ku daray sheekh ulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah fi majmuuci alfataawa wuxuu ku daray rag uu tusaale uga dhigay eh, rag uu qaacide ah, hoosgeliyey eh, man lam yandafic fasaaduhu ila bilqatli qutila ruux kasta oo fasaadkiisa aan la reebi karin ilaa in la dilo mooye si kale aan lagu reebi karin waa la dili buuri markaasuu wuxuu soo geliyey ninka muslimiinta oo wada jiro kala jabinaya qaybinaya lidafci fasaadihi baa loo dilayaa oo dhiiggiis u bannaanaanaya waxaa ka mid oo ah uu soo geliyey addaaci ilaa bidcatihi ruux mubtadica ah, oo haddana bidcadiisa dadka ugu yeedhayo bannaanka la taagan selafku way ka sugan tahay inay rag noocaasa laayeen iyo a'immadii sunnadu marka kaasuu soo geliyey qolyo noocaasa marka jira ninkani marka qoladaasu ka mid yahay qoladaa ayuu ka mid yahay ayib waxaa xadiidka laga qaadan oo laga faa'iidaysanaya midnimada muslimiinta iyo wada jirkoodu inuu yahay shay muqadas ah usuusha waaweyn ee diintana inuu ka mid yahay ilaa heer waxay shareecadu gaadhsiinaysaa ruuxii kharqi ku sameeyo oo ku ciyaara inuu xataa dhiiggiisu ku banaanaanayo oo cismatu dam uu ku waayayo ilaa heerkaasa la gaarsiinaya ma sahlana marka ma sahlana min usuuli ahlilbidacna waxaa ka mid ah ahlulbidac waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid ah inay muslimiinta midnimadooda fududaystaanoo say ku kala jebin lahaayeen oo u qaybin lahaayeen ka shaqeeyaan waa min usuuli ahlilbidac intaa keliya hadduu ruuxu la yimaadana ugu filan in lagu xukumo inuu yahay mubtadic طيب كلا جبينت المسلمين تي قيبينتون طيب marka maxaa loo keenay baaqo loo soo galiyay waxa loo soo galiyay haddii muslimiinta iyo nidaamkoodii wada jiraan ninka baxaye banaanka u baxaye mucaaradka ku noqonaya jabhadda samaysanaya kusoo duulaya ninkaasi muslimiintiio wada jirtuu kala jabinayahay ha lala dagaalamo hana la dilo hadduu keligii yahayna oo awood loo helana waa la dili hadduu samaysto awood ciidan samaystana waa lala dagaalami ayib waa lala dagaalami waxaa lagu sual hadal badani ka joogaa xilliga oo masalan intay fitnadu dhacdo la dagaalamo ama qabaa-il ama kooxo ama adduunyo laysku laayo ama waxuun diiniga laysku laayo dhiigga noocaasoo kale u daata wax ka soo qaad miyuu leeyahay wax ka soo qaad miyuu leeyahay in badan culimada kamid ah waxay leeyihiin dadka buqaadda ah ee gardaran kooxahaa gardaran marka lala dagaalamayo wixii ay dilaan iyo wixii laga dilo midna wax ka soo qaad male laga daba tegi maayo saas ama ma ahee fitanku markay kacaan oo muslimiintu dhiigooda bana isbana islaayaan wixii sidaasoo kale ku tagaayo aakhare unbuu jiraa mooyaane wax laga xisaabtami kara maaha oo hadda haddii soomaalidii islaysay la yidhaahdo dhiig haysa siiso yaa dhiig la siinaya yaa bixinaya yaasan la siinaya soo masale adag maaha masalada noocaasoo kaleeta marka waxay u badan yihiin sideedaasaa lagaga tegi wixii uun markaa hadhay unbaa la badbaadin mooye wixii tegey maxkamadda rabbi bay u dambaysaa sidaasna waxaa eh, laga qaadan bay leeyihiin aayadda qur-aanka faqatilu allatii tabqii xataa tafii'a ila amri illaahi ilaa amarka ilaahay ay u soo noqoto lama raacinin bay leeyihiin wixii ay hallaysayna way damaani way bixin lama raacin asar baa jira zuhri oo yani waxa weye inqitaac ku jiro oo uu leeyahay fitnadu markay kacday saxaabadu way wada joogeen rag badanoo badriyiintii ka mid a ah joogay waxay isku waafaqeen buu leeyahy saxaabadu wixii dhib ee dhacay inaan ninna laga qisaasanin xoolo la qaatay muxuu ahaayey aan laga daba tegin wixii uun markaa la helo oo markaa gacanta ku jira wixii xoole la baabi'iyey iyo wixii nafee la dilay inaan laga daba tegin bay saxaabadu isku waafaqeen wa ficlan camaliyan bay saa u ahaydo dagaalkii sifiin iyo dagaalkii jamal iyo dagaaladii dhex maray wixii markaa uun la arko oo la kala ceshado mooye wixii baaba'ay meeshii baa lagaga haray meeshii baa lagaga hadhay waa dagaal dagaalada fitanka ah baa saa loola dhaqma macna ayib asarkaasi zuhri ikhraj bayaqi iyo keyrkii waa soo saaray laakiin zuhri dee fitnada xilligeedii muusan gaadhin marka nooc inqitaaca ku jira sida sheekh albani caleyh raxmatullah oo fi lirwa ku leeyahay ayib xadiiskaasina marka macnahaas inoo faa'iideynaya baabu qitaali ljani wa qatli lmurtad aan halkaa ku ekeen hada billahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم